بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفعاal الاstimraar النaasikha وma da waxaynu ka soo baxnay darsigii naaib اfaacil naaib اfaacil tamriinka u dambeeya qayb baynu ka soo shaqaynay dii aan ku celiyo waa tamriinka labaad atamriin الثاني xawil alafcaal alati fi ljumal اlaatiya ila afcaalin mabniyati lilmajhuul maca baqaa'i kuli ficli fi jumlatih waxaa la odhanayaa shariba alwaladani laban waxaa looga shaqaynayaa waxaa la tuuraya alwaladani oo faacilkiya shuriba ficilkana waa la badelaya shuriba labanu shuriba waa ficlu maadin mabniyin lmajhuul mabniyin cala alfatxi allabanu naa'ibu faacil marfuuc wacalaamatu rafci dam qatala الsaa'idu الذi'ba qutila الذi'bu khamasha اlqiطu akhaaka khumisha akhuuka fahimna darsana fuhima darsuna madaxna almucalim mudixa almucalim nafacani الصidqu nufictu yadakhiru almuqtasidu qofka wuxuu kaydsadaa qofka dhaqaalaysanaya wixiisa si dhexdhexaada u isticmaalaya almaala maalka u kaydsadaa yudakharu lmaalu maalka waa la kaydsadaa yajmacu lwlaadu lquma yujmacu lqunu yasqi lxuudiyu lxisaanayni yusqaa alxisaanaani yusqaa ficlu muaaric mabniyun lilmajhuul marfuuc litajarudihi min annaasibi wاljaasim wcalaamaة rafcihi damaة muqadaraة clى اlأlif yusqى manca min ظuhuriha tacadur alxisaanaani naaئب faacil marfuuc wcalaamaة rafci alأlif niyaabaة can الdama lأnnahu muhanى wnuunu ciwad can الtanwiini fi اlism اlmufrad nacbud اllaha imika waxay ka kooban tahay nacbudu oo ficil muطaaric marfuuca wlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiruhu naxnu allaha oo mansuubun cala taciim mafcuul bihigii ah waaa lafdigalafduljalaal waaa ladhaa magaca ilaahay mansuubun cala taciim waxaa lagala xishoodaa ereyga mafcuulun bihi waan haboonayn marka laakiin wixii loo yaqaanay naxwaha mafcuul bihi loo yaqaanaybaa halkan u noqonaya marka nacbud allaha waxay noqonaysaa marka loo bineeyey lilmajhuul yucbad اllahu yucbadu oo ficlu muطaaric mabniyu lilmajhuul marfuuc litajarudihi min الnaasib wاljaasim wcalaamaة rafci damaة ظaahir allahu lafظ اljalaalati naa'ibu faacil marfuuc yaxtarimuka waxay noqonaysaa yaxtarimuka saydun maala yaxtarimuka almucalimu waxaa loo bedelayaa tuxtaramu tuxtaramu waa ficlu muطaaric mabniy lilmajhuul marfuuc litajarudihi min الnaasib wاljaasim wcalaamaة rafcihi adamaة ظaahira ونائب الفاacل ضميir مستtir وuجوبا تقديiruhu أnta تxtaramu waa lagu اxtiraama anta يkfidنi الkadibu beenta ayaa hoosii dhigta sumcadeeda wax yeesha waxay noqonaysaa أkfadu hoos baa lai dhigaa hoos baa lai dhigaa waxa yeeli kara sumcadiisa iyo sharaftiisa hoosu dhigay أkfadu ykfiduni اlkadibu craabkeygu waxa weeye ykfidu ficlu mudaaricu marfuuc wcalaamaة rafci damaة ظaahir wاnuun nuun اlwiqaaya wاlyaa ضamiir mutaصil mabniyu calى الsukun fi maxali naصbi mafcuul bih alkadibu faacilu marfuuc waxay isku bedelaysaa ukfadu hoos baa laga dhigaa ficlu mudaaric mabniyin lmajhuul marfuuc wacalaamatu rafci adamat aahir wanaaib lfaacil damiiru mustatiru wujuban taqdiiruhu ana ukfadu ana tamriinkaasi waa sidaas afcaal listimraari naasikati wmaa daam halkan waxaynu ka galaynaa waxaynu hore u soo qaadanay kana wa akhwaatuha alcawaamil adaakhila cala almubtada walkhabar kuwii la odhan jiray waxyaabihii mubtadahiya khabarka soo geli jiray wax ka badeli jiray waxaynu soo qaadanay kaana wakhawaatuha iyo ina waakhawaatuha kaana wakhawaatuha waa saddexiyo toban ficil saddexiyo toban ficil weya waxaynu ka soo qaadanay saddexiyo tobanka ficil waxaan u ilaa sideed ficil sideed baynu soo qaadanay imisaa dhiman saddexiyo tobankii sideed markaynu soo qaadano shan baa dhiman shantii baynu halkan ku qaadanayna sideedaynu soo qaadanay waxay ahayd kaana asbaxa amsaa adxaa dalla baata saara laysa ficiladaas ahayd sideed ficil baynu soo qaadanay sideeddaa ficil noocan maa siday iskugu dhowaayeen waxaa lagu macneeyaa guud ahaan inta badan ee aalibkaa sida kaanunba loo macnaya kaana wuxuu ahaaday zaydun qaaiman kii taagan abaxa saydun qaaiman amsa saydun qaaiman adxaa wuxuu ahaaday saydun qaaiman saara saydun qaaiman muxuuaha laysa saydun qaaiman dalla saydun qaaiman baata saydun qaaiman macan ahaan way isku dhowyihin mararka qaarkood baa asbaxana sabaax laga dareemaa wuxuu sidaa ahaaday subxi amsaana laga dareemaa masaa macnaha masaa waa marmar iyo dhif adxaa fii waqti duxaa laga dareema dalla jamiica nahaar oo kale loo nisbeeya dalla saydun saa'iman wuxuu ahaaday kii sooman yani jamiica nahaar baatana laga dareemaa jamiic alleyl baata zaydun saahiran kii soo jeeda ayuu ahaa xalay oo dhan laakiin guud ahaan wuxuu ahaaday sidaa kaana ayay noqdaan laysana waa nafyi ma ahaanin iyaduna way ahaanshiyunbay ka hadlaysa shanta ficilay noo hadhay waa laba qaybood qayb waxaa la dhahaa afcaal listimraar afcaal اstimraar waxay ku tustaa in uu weli waa sidii markaad leedahay weli waa sidii maa zaala saydun mariidan weli wuu bukaa waa ninkii hebel ka waran weli wuu iska bukaa afcaal stimraar baa leedahay afcaal stimraar wixii jiray ee aad ogayd inuu sidii uu yahay weli marka haddii la dhaha maa zaala saydun qaa'iman macnaheedu waxa w weli wuu taagan yahay ninkani wuu ogaa inuu taagan yahay ee wuxuu isweydiinayay talow taagnadii maka suula ma fadhiistay maa zaala saydun qaa'iman wamaa zaala saydun qaadiban maa zaala saydun xasiinan ya maa zaala saydun mariidan maa zaala saydun qaa'iban saasaa lo odhanay afcaal istimraar baa la waa afar ficilo isku macnaa zaala barixa infaka infaka iyo fatica afartaa ficil zaala barixa infaka iyo fatica afcaal istimraarka afartaa ficil xagga macnaha waa isku mid waxaanay qaataan oy leeyihiin shuruud markay camal falayaan sidii kaanoo kale ay u dhaqmayaan shuruud bay leeyihin waa inuu nafyi ka horeeyo maa zaala maa barixa man fakka iyo maa fatia marka la markay mudaaric yihiinna waxaa ka horeynaysu nafyi waa inuu nafyi ka horeeyo sida laadii iyo lan iyo lan nazaala lan nabraxa lan lan fakka iyo lan naftaa ama laa taftau tallaahi taftau tadkuru yuusufa taftauda laada waa loo soo qadaraya halkaa tallaahi laa taftau weya laa tazaalu tadkuru yuusuf waad ka tegi maysidaad yuusuf hadlayso weli waad hadlaysaa yuusuf aad weli hadlaysaa afcaal listibraar baa la ydhahaa waa isku camal dhammaantood oo waxay kala sameeyeen kaana wakhawatuha o dhan camalkoogu wuxuu ahaa inay mubtadiya khabar soo galaan saynu hore soo marray kaana tadkhulu cala almubtada'i waalkhabar fatarfacu alwala wayusama smaha watansibu aaniya wayusama khabaraha <clears throat> kaana waxay soo gashaa mubtadiya khabarka waxay godaa wixii mubtadaha la odhan jiray waxaana loo bixiyaa waa ismigeygiibaa la yidhaahdaa khabarkiina way nasbisaa oo khabarkeeday ka dhigtaa khabarkeeda ismuha iyo khabaruha meesha ka soo baxa ismigeygu waa marfuuc wa kaana allaahu khabarkeyguna waa mansuub afuuran marka afcaalulistimraarku kaana wakhawatuha bay ka tirsay waxay godayaan ismiga waxay nasbinayaan khabarka ismigu waa ismigoogii khabarkuna waa khabarkoogii shuruuddaasay laakiin la dheeryihin nafyi inuu ka horeeyo ama ama istifhaam inuu ka horeeyo ah, ama mararka inuu ka horeeyo wey waayo ficilka kale ee soo haay waxa wey ficilka uu ku daree maadaama afcaal اstimraari naasikha wamaa daama maadaama ficilkaasi isagu waa gaar kuma jiro sideedeenu soo maray oo waa ka gaar afartanna waa ka gaar maadaama marka kaana wakhawato saddexdaasaa loo qaybaya sideedda hore noocan maa si bay isku dhow yihiin afarta ficil shuruud gaara iyaguna leeyihiin saaan soo sheegnay nafyi iyo inuu ka horeeyo magaranaysaa nahyi ka horeeyo iyo ma garanaysaa maa daama oo qaybta saddexaada daama waxaa loo shardiyaa maadaasi inay ka horayso maa daama maadaas ficilku waa daama maabaa ka horaysa maadaasi maaha naafiya ma daa'imin kama dhigaysa waxay ka dhigaysaa intuu sidaa yahay waxaa la dhaha maada masdariya la dhaha lannahu waxaay gasho waxaa laga soo dhalaaliyaa masder daamada waxaa laga keenaya dawaam masderiya ladha waayahay darfiyana waa la dhaa darfiya oo waxaa lagu awilaa mudda mudda darfu zamaan bay la macno tahay marka maadan daamo ka horeysa waxa la dhaha masderiya liannaha tuawal bimasderin masder baa laga soo dhalaaliyaa waxaana la dhahdaa darfiya لأنها بمعنى المدة maa daama saydun xayan waxay noqonaysaa intuu nool yahay sayd muddata dawaami saydin xayan muddata dawaami saydin xayan yay isu bedelaysaa mudda maadan laga fahmay lannaha darfiya dawaam masterka aynu soo dhalaalinay daamadii aynu dawaam u bedelo masterkiia maadaa laga fahmay lannaha masteriya muddata dawaami saydin xayan intuu sayd yahay kii nool daaimn arrintaa ay jirto muddata dawaami saydin xayan marka daama iyadu shardigaasay leedahay inay ka horeysa maa maadaasina ay tahay masteriya darfiya ay tahay xagga camalka waa min akhawaati kana tarfacu lisma wa tansib lkhabar afcaal stimraar ficilada istimraarka afcaashii istimraarka kutusaysay maa zaala maa barixa kama tegin istimraarka kutusaysay weli waa sidaad ku ogeyd annaasikatu afcaashii naasikhada ahayd dhammaantood kaana waa khawaatuha waxa lagu magacaaba alafcaal annaasikha maaha iyadoo keliya iyagoo keliya xataa wax alla wixii mubtadaha iyo khabarka soo gala ee wax ka bedela waa naasik wey naasik bimacnaa hayara xukma almubtada'i wاlkhabar u bedelay w naskigii wey bedelidii wax alle wixii mubtadaaya khabarka soo galay wax ka bedela nawaasik baa la marka ina waa waxaa la dhaha alxuruufu naasikha kaana waa waxaa la dhaha alafcaalu naasikha kaada waa waa alafcaalu naasikha danna waa alafcaalu naasikha wax wixii mubtadihii khabarka soo gala waa nawaasik ficilada waxa kaloo kaana waa khawaatohayo kaada waa khawaatohayo labadaa nooc waxaa kaloo loo yaqaanaa alafcaal annaaqisa oo ficilada kale caadigii waxay qaataan faacil iyo mafcuul ficilada naaqiskiina ama naasikhiina waxay qaataan maxay ismi iyo khabar ficil caadiya hadday yihiinoo taama ah. faacil iyo mafcuul bay qaadan lahayd ficil naaqisa markay yihiin afcaasha naaqiskiina faaciliya mafcuul ma qaataan sida ficilada caadigae ah ama taamkee waxay qaataan maxay ismi iyo khabar alamila alxaru shadiidun kulaylku aad buu u daran yahay waa mubtada iyo khabar marfuuca maa zaala alxaru kulaylkii kama tegin shadiidan qof baa waraysanaya kulaylkana ogaa ka warran kulaylkii waxmaga maa zaala alxaru kulaylkii kama tegin kama suulin shadiidan inuu yahay kii adag weli uu adage maa xarfu nafyin ama naafiya zaala ficlu maadin naaqis min akhawaati kana tarfacu اlsma wtansib اlkhabr alxarbu ismuha marfuuc shadiida khabaruha mansuub almuhadabu qofka edabtaliya maxbuub waa la jecel yahay maa zaala almuhadabu kama tegin maxbuuban inuu ahaado saas weligii ahaana qofku mar hadduu muhadab iyo akhlaaq leeyo edeb leeyahay waa la jeclaanaya ma xarfu nafyi zaala ficlu maadin naaqis min akhawaati kana tarfacu lisma watansibu alkhabar almuhadabu ismuha marfuuc maxbuuban khabaruha mansuub almariidu naa'imun wuu hurda maa barixa almariidu kama tegin waa isku wada macno laaimankii hurda almaaru haailun roobkuu shubmaya roobkuu daaya maa barixa almaaru roobkii kama tegin haailankii daaya ama shubmaya annaaru mushtacilatu naartu way ololaysaa annaaru mushtacilatu man fakkat innaaru naartii kama tegin dabkii kama tegin mushtacilatan inay tahay mushtacilatan inuu yahay dabkii kii shidmaya ama ololaya man fakkat maa naafiya infakat ficlu maadin naaqis min akhawaati kana tarfacu اlisma وتنصب الخبر والتاء تانيث النار اسم اسمها أما اسم انفك مرفوع وعلامة رفع الضم مشتعلة خبرها منصوب وعلامة الاسم alqudaatu caadiluun man fakka alqudaatu qudaadii kama suulin caadiliin inay noqdaan caadiliin khabaru infaka mansuub wacalaamatu nasbi alyaa attaajiru saadiqun maa fatia kama tegin attaajiru saadiqan inuu yahay marka maa zaala maa barixa man fakka maa fatia afartaas waa afcaal istimraar khuluquka kariimun abcigaagu uu wanaagsan yahay waa mubtada iyo khabar khuluquka mubtadaun waa mudaafun ilayh kariimunna waa khabarkii tuxtaramu waa lagu ixtiraami anta maadaama intuu yahay khuluquka abcigaagu kariiman mid wanaagsan ama fiican tuxtaramu ficlu mudaaricun mabniyu lilmajhuul haddii kale wuxuu noqon lahaa taxtarimu taxtarimu adigu waxaad ixtiraamaysa tuxtaramu waa lagu ixtiraamaya mabni lilmajhuul marfuuc litajarudihi min annaasib waljaasim wacalaamatu rafci adamatu daahir wanaa'ibu lfaacil damiiru mustatirun wujuban taqdiiruhu ant ma masdariya darfiya dama ficlun maadin naaqis min akhawaati kana ترفع الاسم وتنصب الخبر خلقك اسمها مرفوع خلق اسمها مرفوع وعلامة رفع الضمة خلق مضاف وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه كريما خبرها منصوب وعلامة نسبها الفتح النور ضئيل ضئيل يعني ضعيف نورك ضعيف لا تقرأ هأخرين ما دام النور ضئيلا افتينكم انتوا اللي تيها ما ضعيف يعني waxba akhriin laa taqra ma naafiya laadaas mise waa naahiya naahiya wey laa taqra ha akhriin markaan nahyigaa uga jeedo ha akriyin ha samaynin markay tahay ficilka waa inay jasmiso laa taqra naafiya haddaan uga jeedo war bay noqon lahayd laa taqra'u ma akhriyaysid ma akridid oo kale ma akridid laa taqra laa naahiya xarfu nahyin wa taqra ficlu mudaaric majsuumun bilah naahiya وعلامة اسمها سكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا mise جواسا وجوبا تقديره أنت ما مسترية ظرفية دام فعل ماض ناقص النور اسمها مرفوع ضئيلا خبرها منصوب qaacida milu kana fi lcamali kaana waxa kula mida xagga camalka oo u camal fala sidii kaana u camal falaysay ficilada soo socda maa zaala wama barixa wama nfaka wama fatiya wama daam fahya afcaasha shanta ah tadkhulu cala almubtada wاlkhabar sidii kaana ba ahaan jirtay mubtadaiy khabarkay soo galaan fatarfacu afcaashani waxay godaa alwala wayusamaa waxa lagu magacaabaa ismaha watansibu waxay nasbitaa aaniya ka labaad ama waa lagu magacaaba abraha marka afcaasha kaana wakhawaatuha guud ahaan oo shantan inay ka mid yihiin waxay soo galaan mubtada iyo khabar jumle markii horeba ahayd mubtada oo khabar ah waxbay ka bedelaan tooray godaan ama waxaa la odhan karaa markii horeba iska gudnaa mubtadu laakiin ismiga labaad bay nasbiyaan oo khabarkii hore ah oo marfuuc ah way nasbiyaan mubtadihii waxaa loo bixiyaa ismu kaana waa khawaatiha abarkiina waaa loo bixiya abaru kana wakhawatiha magacii inay ka bedasho ismiya abar bay la baxaan markii hore mubtada iyo abarulmubtada ba waayahay hantan ficil markaa sideedii ficilaan hore usoo qaadanay ayaa loo geynaya dhammaantoodna waxay isku noqonayaan kana wakhawatu afcaasha leh saddexiyo toban ficil waa in isku noqdaan sideed meela afar meela oo afcaalulistimraar la idhaahdo maa zaala wama baraxa wama faka wama fatiya iyo ficil isaguna keligiia oo maa daama la idhahdo guud ahaanna waa saddex iyo toban ficil fahiy tadkhulu cala almubtada wاlkhabr fatarfacu اlأwla wayusama smaha watanصib ثaniya wayusama khabra ma zaala wama barixa wama nfaka wama fatiya afarta ficil tufiidu waxay faa'idaysaa istimraara itisaafi ismiha bikhabariha waxay faa'idaysaa itiaaf ismihaa ismigeega ku sifoobiddiisa ismiga ku sifoobiddiisa bikhabarihaa uu ku sifoobay iyada khabarkeega inuu mustamir yahay istimraarkiisa inuu joogto yahay oo waarankii sidii u jiro ayay ku tusta waxay faa'idaysaa maala markaad tidhahda maa zaala alxaru shadiidan waxaa la odhanayaa ittasafa alsmu ismiga oo alxaru ah زaalada ismigeego alxar wuxuu ku sifoobay bikhabariha khabarkeego shidada shadiida kulaylkiiba wuxuu ku sifoobay bishidati ittaصafa alxaru bishidati bأnnahu shadiid itisaafkaasi ismigu uu ku sifoobay shidada maala kulaylkaasi uu ku sifoobay inuu istimraar yahay ama mustamir yahay oo uu yani joogto yahay ama wax jira uu yahay oo sida u socda tufiidu waxay faaiidaysaa istimraara itisaafi ismiha ismigeega maa daama waxay ku tustaa calaa bayaani muddati maa qablaha waxa ka horeeya muddadiisa inay sheegto laa usaaxibuka maa dumta xasiinan laa usaaxibuka laa ukallimuka maa dumta qaadiban kula hadli maayo intaad cadhaysan tahay marka waxaa ka horeeya ee kula saaxiibi maayo ama kula hadli maayo ama yani waxa weeyaan muddadiisay sheegaysa maa dumta xayan intaad sidaa tahay maala tuxtaramu waa lagu ixtiraamaya mudaday soconaysa yani ixtiraamkaasi mudaduu jiraya maadaama khuluquka kariima waa intuu dabcigaagu wanaagsan yahay maalinta dabcigaagu isbedelo xumaado ixtiraamka ixtiraamma jira laa taqra'a akhriin qiraa'a la'aantaasi muddo intee leeg bay soconaysa lagaa goormaan joojiya qiraa'ada maadaama nuuru dayiilan intuu nuurku dayiil yahay intuu nuurku qawi noqdo oo iftiinku fiicnaad akhri marka maadaama waxay ku tustaa mudada waxa ka horeeya mogta waxa ka horeeya maadaama tadulu waxay ku tustaa calaa bayaani mudati maa qablaha waxa ka horeeya mudadiisa inay bayaamiso macnaheedu iyada taas weeye yajibu waxa waajiba an tusbaqa in laga horraysiiyo afcaalu listimraar ficilada istimraarka afarta maa zaala ugu horayso biadaati nafyin waa in laga horraysiiyo adaatu nafyin waa ina ka horrayso maa zaala hadday mudaarac tahayna laa yazaalu ama lan yazaala ama lam yazal lam yazal mar walba waa inuu nafyi ka horay wa an tusbaqa daama baa waajiba daamana in lagala hormara bimaa maadii addaalati cala azamaan zamanku tusayso muddadiia zamanku waa muddadii waxaa la dhaha maadaa masdariya arfiya masteriya masterku uu inoo iman doonaa kitaabka saddexaade waxa weeye master baa laga soo dhalaalinaya meesha oo lagala soo baxaya dawaam daamada ficilkaasi masterkiisi oo dawaama ayaa meesha lasoo dhigaya oo ay caraabka meel ka galaya zamanna way kutusaysaa oo darfiya laydhaa darafkuna waa darfu zamaankaas yajibu waxa waajiba an tusbaqa in lagala hormaro afcaalu listimraar biadaati nafyin in lagala hormaro laga horraysiiyo waan tusbaqa daama daamana in lagala hormaro bimaa addaalati kutusaysa cala zamaan tamriinaat cayin اlsma wاlkhabra fi kuli jumlati min aljumal اlaatiya laa yaftau اlkadaabu beenaalihii kama tegayo aa'iban inuu yahay kii maqan laa yaftau lkadaabu aa'iban weli uu maqan yahay weyaan marka laa waa xarfu nafyin waana shardigii loo baahnaa yaftau waa fatia mudaariceyga yaftau ficlun mudaaricun naaqis marfuuc litajarudihi min alnaasib wاljasim wacalaamatu rafci cadamatu daahir laa yaftau alkadaabu ismuha marfuuc aybanna waa khabaruha mansuub yaftawda waxaad odhan kartaa ficlun mudaaric marfuuc wa calaamatu rafc dama mutasarifu min fatia annaaqisa whuwa mutasarifu min fatia annaaqis tarfacu lisma watansibu اlkhabr ama sidii mudaaricii u icraabin ficlun mudaaric naaqis markaa tira ficlun mudaaric naaqis oo la garanaya min akhawaati inuu yahay marfuucu calaamatu rafci kada w kada iyo ismigeygii iyo khabarkeygii maa fatia akuuna walaalkeen kama tegin aabiran kii adkaysanaya inuu yahay maa fatia akuuna aabiran weli waa aabir alaa tazaalu saabiran miyaanad ka tegaynin saabir inaad tahay alaa tazaalu saabiran waa istifaamkii laakiin de istifaamka mar walba waa inuu nafyi meesha ku jiro laa tazaalu baa ka horeysay markii hore laa tazaalu markaas hamsatulistifaamku la soo gashay alaa tazaalu saabiran weli ma sabirsan tahay kul maa dumta jaayican kul cun oo wax cun maa dumta jaayican intaad tahay qof gaajaysan intaad gaajaysan tahay intaad gaajoonayso wax cun maa dumta jaayican faida shabicta falaa taakul kul maa dumta jaayican waa kilaha waxay sheegaysaa muddada waxa ka horeeya kul muddada akligu imise soconaysa maa dumta jaayican haddii aad dheregto waa inaad joojiso marka maa dumta kul waa ficlu mrin mabniyan calى sukuun wاlfaacil ضamiir mustatir wujuba taqdiiruhu anta maa masdariya darfiya dumta daama ficlu maadin mabniyan calى sukuun ficlu maadin naaqis mabniyan calى sukuun eh, wata ضamiiru muttaصilu mabniy calى اfatx fi tahay laa ukalimuka kula hadli maayo maa dumta intaa tahay mucaanida kii xanaatamaya madaxdayg samaynay laa tasaalu shamsu qoraxdu ka tegi mayso mushriqatan inay tahay tii iftiimaysa ama nuuraysa maa barixa alkitaabu kitaabku kama tegin mafquudan inuu yahay kama suugin kii la waayay weli kitaabkii waa la maa barixa alkitaabu mafquudan maa zaala mafquudan man fakat isamaau samadu kama tegin ama kama suulin qaa'imatan inay tahay mid daruuraysan oo rooban daruura leh man fakat isamaau aa'imatan ismiga iyo khabarka cayin macnaheegu icraab wey waa inaad icraabto dhammaantood تمرينka labaad أdkل على كل جملة من الجمل الآتية فعلا من أفعاaل الاستمرار مع استيفائha جamيiعha soo geli jumlooyinka ficil أفعاaل اsتمrاar ka mida dhammaantoodna wada dhammaystir maca اstifaa'iha jamiiciha dhammaantood wada dhammaystir de waa isku wada macno midna zaala geli mid barixa geli mid fatia geli mid infaka geli waana sawa macnuhu washku الآkhir الاسم والخبر misraaca albaabi albaabka labadiisa fardadood labadiisa dhinac muqfalaani way xidhan yihin labaduba way xidhan yihin misraaca albaabi icraabkeegu waxa weeye misraaca misraaca mubtada marfuuc bilibtidaa wa calaamatu rafci alalif niyaabatan can اdama lanna muana waxudifat الnuun nuun اlmuana lilidaafa misraacaani nuunta loo tago ma zaala misraaca albaabi muqfalaani sooma maa zaala misraaca albaabi haye muqfalayni maxay nasbinaysaa maa zaala markay soo gasho mubtadaha sidiisii hore iskaga daa mubtadaha sidiisii hore iskaga daa waxba kama bedasho mubtada markii horeba marfuuc buu ahaa tanna ismi bay ka dhigtaa oo ismigeegu waa marfuuc khabarkoo keliya bedasha abarku nabi abar mubtada marfuuc buu noqonaya aduu calaamatu nasbiguu geli maxay noqonaysaa maa zaala misraac albaabi muqfalayn almuxsinu abuuka muxsinku waa aabbaha qofka samafalka sameeye waa aabbaha mar walba mid wuxuu yar keenayaa wuxuu keenayaa mid maarksa almuxsinu abuuka mid yar isbedel u baahan buu keenaya almuxsin mubtada marfuuc bidama weyan abuukana abar marfuuc bilwaawi weyan haye maa baraxa soo geli maalan maa baraxa almuxsinu abaaka nas baa loo baahanya asmaa khamsaan alifa lagu nasbiya turfacu bilwaawi watusab bilali watujaru bilya ma zaala maa baraxa almuxsinu abaaka alcumaalu mutacailuun shaqaalihii way cadilan yihin mutacailuun alcumaalu mutacailuun aye maala waxaad soo gelisaa eh, maa fatia oo isla mid maa fatia alcumaalu mutacadiliin ah, maa fatia alcumaalu mutacadiliin nasbi mutacadil sooma ma soo qoran mutacadiluun sooma muacadiliin bay isku bedels jamcudakrsaalibya baa lagu nasbay alummahaatu hooyooyinku shafiiqaatun way naxariis badan yihin shafiiqaatun maa zaalat ilummahaatu haye shafiiqaatin shamaanu saalim waxa lagu nasbiy ku weydiinaya kasraa lagu nasbay maa zaalat ilummahaatu shafiiqaatin asadaqatu naaficatun maa bareexa soo geli maa barixat tawtaaniiskiina ku dartay maa barixat isadaqatu naaficatan asuuqu musdaximatun suuq af carabiga waa muana mogta saasaa asaxa asuuq iyo aariiq iyo inaad taaniisisa weya maa zaalat isuuqu maa zaalat isuuqu haye musdaximatan saasaad uga shaqaynaysa atamriin aثaaliث jumlaa munaasibata qabla kuli tarkiibin min ataraakiib atiya juml munaasiba maa daamadiibuu rabaa inaad isticmaashood la fahanto maa daama albardu qaarisan intuu yahay bardigu kii aad u adag maala laa takhruj maa daama albardu qaarisan maa daama abii naa'iman laa arfacu sawtii ama lan arfaca sawtii laa tarfac sawtak maadaama abi naa'ima maa dumta safiihan maa daamad mujtahidatan maa daama alxisaanu jaamixan faraska aan xakamuu qabaninba jaamix leedha maa dumta xayan intaad noosha التمرين الرابع ضع فعلا مناسبا من الأفعال التي ترفع المبتدا وتنصب الخبر في المكان الخالي انتهى الامتحان وما زالت النتيجة مجهولة امتحانك هو دمaaday لكن نتيجadii lama hayo انتهى الامتحان وما زالت haatan زالت iyo barxad iyo infakad iyo isku macno kuwa استمرارkii mid kamida soo geli وما زالت النتيجة مجهولة زالت الحمى xumadii way tegtay xumadii way ka bacday qofkii way ka tegtay haye وما زال المريض ضعيفا iyo وما barxa المريض تصدق على الفقراء tasadaq cala alfuqaraa maa dumta qaadiran maa dumta qaadiran intaad awood u hayso eed karayso safara alqitaaru waxaa ka horaysa laa tatacarad lilbard ha isku dhigin qabowga ama dhaxanta dhaxanta ha isku dhigin laa tatacarad lilbard maa dumta mariida safara alqitaaru tareenkii hoonkiisii buu garaacay safar alqiaaru markuu tareenku hoonkiisa la maqlo haye tareenkii wamaa zaala akhii ama wamaa barixa akhii qaa'iban welina wuu maqan yahay walaalkay amsa allaylu haye amsa allaylu wamaa zaala alqamaru muniira ah. waayahay tamriinka <clears throat> icraabka wuxuu yidhi tamriin fi licraab namuudaj ma barixa safaru mufiidan ما xرف نفي مبني على سكون برح فعل ماضي مبني على الفتح فعل ماض ناقص ناقص baad ku daraysa من أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر وهو مبني على الفتح السفر اسم برح مرفوع بالضمة مفيدا خبره خبر برح منصوب بالفتح acrib iljumal alaatiya laa yazaalu sidqugu kama tegayo sabiila najaati badbaadada dariiqayga inuu noqdo dariiqa badbaadada maa fatiha akhuuka walaalkaa kama suulin mujtahidan inuu yahay kii dadaala uskut aamus maadaama sukuutu sukuutku intuu yahay naafican kii naafica intuu yahay uskut maadaama sukuutu naafican soo yaalaaba inta wallahu aclam